بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaynu ku guda jirnay baabkii baabulmacrifati wannakira markaa sheekhu raximah llahu tacaala nakiradii waa uu ka soo waramay waxaa kale oo sheekhu inoo soo tilmaamay macrifada siday u kala macrifo badan yihiin mid ka midna waa inoo soo dhameeyo baabkii damiirka halkaasaynu kusoo qaadanay baabkii damiirka waynu soo qaadanay halkaas sheekhu raxima llahu tacala wuxuu ka gudageli doonaa kii labaad macaarifta ka labaad ayaa uu halkaa ka gudageli doonaa oo kusoo xigay xagga macrifanimadana damiirka ku soo xigay markaa waxaan baraarujinaynaa xalay markaynu sharaxaynay munfasilka markii ugu dambaysan khulaasaynaynay ardaydu waxay igu baraarujiyeen inaan idhi munfasilku saddex qaybood buu maraya inaan idhi inaan idhi saddex darajaba uu maraya inaan idhi oo marfuuculmaxal iyo mansuubulmaxal iyo majruurulmaxal iga sabqulisaan baed carabka ayaa iga boobay waa marfuuculmaxal iyo mansuubulmaxal saa ugu baraarugsanaada faslun faslun ay haadaa faasilunkani waxa uu kala saarayaa fima madaa wamaa sayati wixii hore u tegey oo ah baabka damiirka iyo waxaan soo socdo baabkan caawa ah aynu dhiganaa caalamkaa ayaa u kala saaraya alcaalamu caalamku nawcaani ayduu nawcayni laba nooc mid u saaxiib ah weeyi shaksiyun ay calamun calam weeyi calamkaasoo shaksiyun shaksi loo nisbeeyey wa huwa calamu shaksigu ma ay ay ladii ka weeyi wudica la dejiyey huwa maaga lishayin shay loo dejiyey bicaynihi shayga cayntiisa shaygaasoo laa yatanaawalu aan gaadhahayn hayrahu hayrkii aan gaadhayn wadalika tusaale ka zaydin zayd iyo wixii lamid a ah weeyaan wa faatimata waka faatimata faatima iyo wixii lamid a ah wa makata waka makata maka iyo wixii lamid a ah weeyaan wa shadqamin waka shadqamin shadqam iyo wixii lamid a weeyaan wa qaranin waka qaranin qaran iyo wixii lamid a weeyaan wa jinsiyun iyo calamun calam calamkaasoo jinsiyun jinsi loo nisbeeyey wa huwa calamu jinsigu maa ismi weeyi ismigaasoo wadica la dejiyey ay huwa ismiga lijinsin jinsi loo dejiyey jinsiga oo min alajnaasi jinsiyada kamida wadalika tusaale ka ta usaamo weeyaan lilasadi xaala uu ahaaday libaaxa wa hucaalata hucaalo weeyaan lisaclabi xaalada uu ahaaday dacawada wa du'aalata weeyaan yey lidi'bi xaala uu ahaaday yeyga wa umu ciryadin weeyaan dabaqalooca ama hangaranlaa lilcaqrabi xaalada uu ahaaday aleelaalaha ama dabaqalooca wa huwa calamu jinsigu ka nakirati nakirada oo kale weeyaan fi lmacnaa xagga macnaha nakirada ayaa uu lamid yahay waayo liannahu calamu jinsigu shaa'icun weeyi mid faafaya ay muntashirun mid faafaya weeyi fii jinsihi ay fi afraadi jinsihi jinsigiisa afraadiisa mid ku faafaya weeyi fataquulu waxaad odhanaysaa likulli asadin libaax kasta waxaad odhani libaaxa oo ra'ayta aad aragtay adigu hu libaaxa haadaa kani usaamatu usaamo weeyi muqbilan xaalow yahay mid soo qaabilsan wayanqasimu waa qaybsamaya alcalamu calamku waa qaybsamaya aydan noqode aada yaiidu ayda waa mafcuul mulaqnima lagu nasbinaya wayanqasimu waa qaybsamaya alcalamu calamki waa qaybsamaya aydan noqode ilaa smin ismi ayuu uqaybsamaya wa kunyatina wa ilaa kunyatin kunya ayuu uqaybsamaya walaqabina wa ilaa laqabin laqab ayuu uqaybsamaya falsmu ay falcalamu calamka alsmu ismigayhi kamaa maalnaa sida aan tusaalaynay falsmu ismigu kamaa maalnaa sida aynu tusaalaynay ka zaydin zayd iyo wixii lamid aweeyi waa calamu shaksigii wa usaamata wa ka usaamata usaama iyo wixii lamid aweeyi waa calamu jinsigii walkunyatu kunyadu maa wlkunyatu kunyadu maay ayilatiita weeyi sudirat lagu bilaabay biabin lafdiga ab a lagu bilaabay wa ummin wa biummin lafdiga um a lagu bilaabay wadalika tusaale ka abibakrin abibakr iyo wixii lamid a weeyaane wa ummi kalhuumin ummu kalhuum iyo wixii lamid a weeyaane wa abilxari abilxari iyo wixii lamid a weeyaane lilasadi xaalo uu ahaaday libaaxa wa um ciryadin um ciryadiyo wixii lamid a weeyaan lilcanrabi xaalo uu ahaaday dabaqaloha wlaqabu laqabku maa ay ay ladii ka weeyi ashcaratu siiyey birifcati musamaahu musamihiisa sarayntiisa ka tusiya ayaa la ydhahdaa laqab wadalika tusaale ka zayn lcaabidiina kuwa cibaadaysta quruxdoodi iyo wixii lamid awey ah aw bidacati aw bidicati dacayo dica labadaba waad u dabtin kartaa aw maa ay ay ladii ka weeyi ashcara tusiyey ay huwa maagu bidicati musamaahu musamihiisa hoosayntiisa wadalika tusaale ka batata bata iyo wixii lamid aweeyaan ah cero joog joog wa anfi naaqati wa ka anfi naaqati iyo wixii lamid aweeye ah sanhalaadle waida ijtamaca marka ay kulmaan waida ijtamaca alismu wallaqabu waida ijtamaca marka uu kulmo alismu ismigii iyo wallaqabu laqabku marka ay kulmaan wajaba waxa waajib ah taakhiiru laqabi laqabka in la dibdhigo can weeye can ilismi ismiga in laga dambaysiiyo fi lafsaxi sida fasaxada badan lana lagu dambaysiiyo weliba wadalika tusaale naxu jaa waxa yimiday zaydun zayd ayaa yimiday zayn lcaabidiina zaynulcaabidiina kuwa cibaadaysto quruxdooda ahaa ama zaynulcaabidiina baa yimid wayakuunu waxa uu ahaanayaa allaqabu laqabku waxa uu ahaanayaa taabican mid raacaya ayuu ahaanayaa ismiga mid raacaya fii icraabihi ay fii icraabi lismi ismiga icraabtiisa mid ku raacaya ayuu ahaanaya ilaa idaa kaanaa inay ismiga iyo laqabku mufradayni laba mufrad oo fa yajibu waxa waajib ah idaafatu lismi ismiga in loo idaafeeyo ila laqabi laqabka in loo idaafeeyo wadalika tusaale naxwu saciidu kurzin shidada saciidkeegiiyo wixii lamid aweeyi ah walaa tartiiba tartiib kaainun muu bayna alkunyati kunyada iyo walismi ismiga dhexdiisa wax tartiiba oo dhexdooda ahi ma jirto walaa bayna alkunyati walaqabi walaa tartiiba tartiib ihi kaainun muu ahaanin bayna alkunyati kunyada iyo walaqabi laqabka dhexdooda wax tartiib ma jirto buu wayanqasimu waa qaybsamaya alcalamu calamkii aydan noqode ilaa mufradin mid mufrada wa murakabin wa ilaa murakabin iyo mid murakab ah falmufradu mufradku ka zaydin zayd leto wahindin wa ka hindin iyo hinda walmurakabu murakabkii alaaatu aqsaamin qaybo saddex ah weeyi murakabun murakab weeyi murakabkaasoo idaafiyun idaafi loo nisbeeyey wadalika tusaale ka cabdilaahi iyo wixii lamid a weeyi iyo wa ka cabdiraxmaan iyo wixii lamid a weeye iyo wa jamiic lkuna wa ka jamiic lkuna kunyooyinka oo dhan waa sidaas waa murakab idaafiya wey wa murakabun murakab weeyi murakabkaasoo masjiyun masji loo nisbeeyey wadalika tusaale ka baclabaka wixii lamid aweeyi waxadaro mawta iyo wixii lamid aweeyi wasiiba weyhi wakasiiba weyhi iyo wixii lamid aweeyi wa murakabun murakab weeyi murakabkaasoo isnaadiyun isnaadi loo nisbeeyey wadalika tusaale ka baraqa naxruhu wixii lamid aweeyi baraqa waxaa iftimay naxruhu dhuuntiisii washaaba waxa ay roobay qarnaha labadeedii gees faslun waayahay sheekhu raxima llahu tacaala waxa uu gudagalay oo aynu kusoo jirnay baabkii baabulmacrifati wanakira nakirada guud ahaan waynu soo tilmaanay macaarifta waxa uuna yidhi waa lix lixdii mid kamida wuu inoo soo dhamaystiray sheekhu waana damiirka marka kii labaad ayaa u doonayaa halkan inuu tafsiilkiisii ka gudagalo wuxuu yidhi waa calamke caalamka bifatxi lcayni walaam waxaa lagu idlaaqa cala ljabali buurta waa lagu idlaaqa wa minhu qowluhu tacaala walahu ljawaari lmunsha'aatu fi lbaxri kaalaclaami ay kaljibaal wa qowlu khansa ka mid a waina sakran lata'tamu lhudaatu bihi kaanahu calamun fii rasihi naaru kaanahu calamun buur baad moodaa fii ra'sihi naaru madaxeega sarana ay naar ka shidmayso dab u ka holcayo wa cala araayati waalcalaama waxaa lagu idlaaqa calamka cala raaya bandiirada iyo calanka walcalaama calaamada lafteedana waa lagu idlaaqa marka calamka culimay marka ugu horeysa sidii damiirka oo kale isna qayba badan yahay ictibaaraad fara badan ba isna laga egaayo ugu qaybsama isbilowga ugu horeysa waxaa loo qaybiyaa calamun shaksiyun wa calamun jinsiyun ayaa loo qaybinaya calamu shaksi haddaba maxaa la idhahdaa shaksiyun waa nisbatun ilaa shaksi waxaa loo nisbeeyey shaksi ayaa loo nisbeeyey bifatxi shiin wa sukuuni lkha shiinka waynu ka dhiganaa shak haadana waynu reebaynaa waxaana la ydhahdaa sawaad insani taraahu min bucdin waa insaanka mudutiisha markaa mudutiishiisa markaad meel fog ka aragtid ayaa la ydhahdaa sida uma stumila fi daati kadibna waxa loo adeegsaday oo loo isticmaalay daatadiisa lafteeda ayaa loogu adeegsaday marka ka ugu horeeya la dhahdaa caalamun shaksiyun hadaba caalamu shaksiga daabitkiisu waa maxay maxaan ku gartaa siduu yahay maxaan ku tacriifinaa calamu shasi waxaa la ydhahdaa si fiican u dhegayso maa wudica lishayin bicaynihi laa yatanaawalu hayrahu daabidkiisu waa inta halkaa kuugu qoran waxaa la ydhahdaa maa wudica lishayin waa waxa shay loo dejiyey maa wudica lishayin waa waxa shay loo dejiyey maa wudica lishayin markaaynu nidhaahno shaamilun lilmacaarifi wanakiraat waxaa soo gudagelaya macaariftii way soo gudagelaysaa oo de waa maa wudica lishayin nakiradii nafteedi way soo gudagelaysaa oo waa maa wudica lishayin soo ma marka aynu nidhaahnana mukhrijun linakiraat waxa meesha inaga baxaya oo inaga saaraya nakiraadkii baa inaga baxaya waayo liannaha lam tuudac lishayin mucayan dee iyada shay mucayana looma deji ma shay mucayana loo deji la laa yatanaawalu hayrahu hayrkii aan gaadhayn marka aynu nidhaahnana mukhrijun libaqiyati lmacaarifi macaarifta intoodii kale ee soo hadhay ayay inaga baxaysa waayo fa inaha mutanaawilatun liumuurin mutacadida waxay gaadhaa umuur mutacadida ayay gaadhaa oo damiirku tusaale ahaan dee saalixun likulli mutakalimin wamukhaabin waqaa'ibin waa usuu badaa sooma ismu ishaaruhu saalixun likulli mushaarin ilayhi buu usuu badaa macaariftu marka inta kale oo dhani sidaasi ayay noqonaysa lakiin calamu isaga waxaa la idhahdaa cid gaara waxa loo dejiyey ayaa la dhahdaa oo tusaale tusaalayaasha isagaba noo sheegeen ciddaa gaarka ee loo dejiyey marka lagu idlaaqana dee cid kale lama qaadan karayso cid kale he lama le maxaa la dhahdaa ka calamu shaksi baa la dhahdaa waa maa wadica waxa loo dejiyey lishayin shay baa loo dejiyey bicaynihi shaygan cayntiisa iyo daatadiisa ayaa loogu dejiyey shaygaasoo laa yatanaawalu aan gaadhayn hayrahu shaygaa hayrkii ma gaadhayo shaygan loo dejiyo kama gudbayo oo shay kale uma gudbayo shay kale lama yeelan karayo tusaalayaal fara badan buu inoo tiriyey zaydin wa faatimata wa makata wa shadamin wa qarani waxaasoo dhan buu inoo tiriyey tusaalayaashan faraha badanna muxuu inoogu tirinaya alcaaqilu yakfiihi waaxidu ninka caaqilka mid keliyaba ku filan tusaale keliya wuxuu kuugu caalamkaasi ha noqdo mudakar caaqila calam ha u ahaado iminka zayd markaynu nidhaahno dee cayntiisaa loo dejiyo daatadaa zayd a magacaas inaynu tusiyaa loo dejiyo zayd marka lahaa ninka zayd la ku dhacaya ma cid kale laleh de meel leh wa faatimata muxuu ku tusaaleeyey faatimo wuxuu ku tusaaleeyey caalamkan caalamu shaksigii ha noqdo caalam loo dejiyey mu'anatha caaqila ah, sida faatima oo kale iminka markaynu faatima nidhaahdo de inan baa kuu dhalato faatima ayaad bixisay aye maxaad ugu bixinaysa inay iyadu keliyadeeda yeelato de mina kelyadood ku dhahay kelyadood bay ku dhacaysaa marka iyadaa iskale wamakata muxuu ku tusaalaynayaa iyadana waa taniif laakin waa maxay waa hayru caaqil wey shadqam waa maxay shadqam lafteeda wuxuu ku tusaalaynayaa waa mudaker hayru caaqilo oo waxa iskale waxa iskale ratiba iskale awr baa le nin lo odhan jira nucmaan ibnu mundir awrkiisa awrar kale wuu lahaa laakin kii shadqam lo odhan jira laynoo shegay soo ma aragti wa qaranin iyo qaran qaranna waa maxay iyaduna waa ismu qabiila ismu qabiil wey waa qabiilada uu ka soo jeedo ee uu nisbo sheegto ways alqarani waay markaa tusaalayaashan saasuu inoogu farabadiyey markaa maxaa la yidhahdaa caalamu shasi waa maa wudica lishayin waa waxa shay loo dejiyey bicaynihi daatadiisaana loogu dejiyey laa yatanaawalu mana gaadhayo hayrahu shaygaa loo dejiyey hayrkiina uma gudbayo shaygani so maynaan fahmin haddaba dhagaa soo jeediya waxaynu odhanaynaa lahu macnan walahu isticmaalu macnuu leeyahay isticmaalna waa leeyahay caalamu shasigu sababtaynu halkaan ugu sii tambihinayna ka dambe si aynu u kala garanno lahu calamun eh, lahu macnan walahu isticmaalun baynu odhanayna macnaha uu waa maxay macnaha uu waa daabidka oo waa maa wadica lishayin bicaynihi laa yatanaawalu hayrahu macnihiisu waa intaa iyo daabidkiisu sidaa u qaybsano isticmaalaadka uu maro badan buu maraa waa maxay isticmaalaadka waxa weeyi eh, ma banaano in alla geliyaa ma banaano calamkan calam shaksiga la dhahdo in alla geliyaa ma banaano alzayd la dhahda may banaanta ma banaano calam shaksiga in alla geliyaay ma banaano in la idaafeeyaana ma banaano in la idaafeeyaana ma banaano hadda eeg isagu mudaaf wuu noqon karaa laakin isagu zayduna lama ohan isaga lama idaafeyn karo isagu mudaaf ma noqon karo waa isticmaalkiisuu kamid waan garanay calamnimo waynu garanaynaa soo ma calamnimo haddii ay raacdo e tilmaan kale haddii ay raacdo oo cillo kale hadii ay raacdo maalaa yansarif buu noqonaya isticmaalaadkiisu ka mid yahay kale cillo kale haddii ay raacdo calamka muxuu noqon jiray shaygu dee maalaa yansarif u noqon jiray soo ma maalaa yansarif u noqon jiray isticmaalkiisay ka mid marna saddex mubtaduu noqdaa biduuni musawiqiin wax u cunan siyaanati o ayna jirin nakirada waxba laguma bilaaban karo mubtada ma noqon karo soo ma ismigu hadii uu calam yahay biduuni musawiqin bu isagu mubtades ka noqonaya so afar ma haysin yakunu saaxib alxaal wuxuu noqon karaa saaxibulxaal buu noqonaya saaxibulxaal ayaa u noqda waayo xaalku muxuu ahaa un saaxibulxaalku muxu aha macrifu ah soo ma de waynu garanana marka eeg wuxuu noqdaa saaxibulxaal buu noqdaa marka shantaa isticmaal hays shantaa isticmaalba waa leeyahy shanta isticmaal waa maxay in al ay gashaa ma banaano in la idaafeeyaana ma banaano cilanimada hadii ay raacdo cilo kalena maalaa yansarif buu noqdaa waxa banaan in mubtado laga dhiga ayaa banaan biduuni musawicin waxa kale oo u noqdaa saaxibalxaalna u noqdaa shantaa isticmaal buu marka cadamka maxaynu uga hadalnay lahu macnan walahu isticmaalun macnihiisu waa maxay maa wadica lishayin bicaynihi laa yatanaawalu hayru waa macnihiisa iyo daabidkiisa isticmaalaadka umaraana waa maxay alma gasho lama idaafeeyo cilo labaad hadday raacdo maalaa yansarif u noqdaa mubtada ayuu noqdaa biduuni musawiqin saaxibulxaal buu noqdaa mayna shan ahayn shantaaba hayso ka soco wa jinsiyun ay wa calamun jinsiyun ka labaadna waa calamu jinsi wa huwa calamu jinsigu maa ay ayiladii ka weeyaan wudica la dejiyey lijinsin jinsi ayaa loo dejiyey jinsiga oo min alajnaasi jinsiyada ka mid a sida usaame usaame asid oo dhan ba usaame la dhahda waa libaax fucaale dawa dabaqalooca soo garan maysaan kaa weeyaan markaa eeg waxaa la yidhahdaa maa wudica lijinsi min alajnaas waa waxa loo dejiyey calamu jinsigu jinsi kamida ajnaasta macnaheedu waa maxay isna marka wuxuu leeyahay fahan lahu macnan walahu isticmaalun isna macnana waa leeyahay isticmaalna waa leeyahay xagga macnaha nakiradu kala mid yahay nakiradu maxay ahaan jirtay sow jinsigaa kumay faafayn isna sida oo kale jinsigiisu ku faafaya oo libaax kasta aragna aragno maxaynu odhananaa usaamaynu odhanana iibax kasta maxaynu odhananaa usaamaynu odhanana dawaco kasta maxaynu odhananaa fucaalaynu odhanana yay kasta maxaynu odhananaa duaalaynu odhanana marka libaax kasta libaax gaara kuma odhanaysa libaax gaara ma libaax kasta maxaad odhanaysaa usaamaad odhanaysaa markaa jins laba kala leh mid gaara ma odhan kartid mid gaara ma odhan kartid markaa jinsigii shaygaasi ulahaayoo dhan hee waa lagu idlaaqaya waa lagu idlaaqaya jinsigii u lahaa oo dhan waa lagu idlaaqaya sidii nakiradaba loogu idlaaqayay ayaa isagana loogu idlaaqaya marka xagga macnaha ayuu kala mid yahay nakirada ayuu kala mid yahay nakirada ayuu ka mid yahay oo haddaa calam maxaa loogu magacaabay oo haddaa calam maxaa loogu magacaabay soo ka nakiradii la ah xagga macnaha maxaa calam loogu magacaabay hadda waaniga iminkayna lahaa fahma alamji calamu shaksigu muxuu lahaa isticmaal buu lahaa soo maa u lahaa isna yeelanaya maadaamo xaggaa uu ka shabahay xukunkii calamo shaksiga la siiyey marka imise isticmaal baynu u sheegnay soo shan mayahayn caalamkan calamu jinsiga lahaana alma gasho alusaama lama odhan karo alfucaalana lama odhan karo caalamkan calamu jinsiga la idhaahdo lama idaafayn karo oo lama odhan karo usamatuna sidaana zayduna u odhan karin ba usamatuna isna lama odhan karo caalamkan calamu shaksiga la idhaahdo calamu jinsiga la idhaahdo hee haddii sabab labaad sabab kale haddii uu yimaado wuxuu noqonayaa maxay maalayansari sida usaamata oo kale eega usaama so calam maa tilmaan labaad baa raacay tilmaanta waa maay waa tade mayna ta raacin tade mayna taniahayn maalayansariu noqonaya maalayansariu noqonaya ka saddexaad ka afraad baan ujeedaa biduuni musawiqin bu isna mubtada noqon karaa biduuni musawiqin ayuu mubtada noqon karaa ka shanaad u dambeeya wuxuu noqon karaa saaxibulxaal oo tusaalahaan fataquli likuli asadin ra'aytahu haadaa usaamatu muqbilan haadaa kani usaamat weeyi muqbilan xaalow yahay saaxibulxaalki waayo waa usaame dhe waa usaame usaamana waayo waa calamujizi de waa calamujizi haddaba fahan maxaa calam loogu magacaabay waxaa calam loogu magacaabay waxa la dureersiiyey calamu shaksiga socoshadiisii oo kale ayaa la socodsiiyey xagga isticmaalka kadibna wuxuu la wadaagsaday calamu shaksiga axkaamtii buu la wadaagsaday maadaama axkaamtii uu la waa la haleeshiiyey isagana waa la haleeshiyey sidaa aawadeed ba calamu jinsi loo yidhi nfanayla tahay marka isagana lahu macnan walahu isticmaalun xagga macnaha ayuu ka shabahaa nakirada xagga isticmaalkana ayuu ka shabahaa calamu shasigu ka shabaha calamu shasiga ayuu ka shabaha calamu shasiga ayuu ka shabaha aad bu fudud yeela tahay marka calamu jinsiguna waa ka daabidkiisu waa maxay waa maa wadica lijinsin min alajnaas isticmaalaadkiisiina waa intii ka hore aynuu sheegnay oo al lama geliyo lamana idaafeeyo sabab labaad haddii uu yimaado maalayansarif waa ah, laga dhiga waxa weeye biduuni musawaqin baa lagu bilaaban karaa hadalka ee saaxibulxaal buu noqon karaa saaxibulxaal ayuu noqon karaa labadoodiiba halkaasaan kaga baxnay labadoodiiba halkaasaynu kaga baxnay calamku mar labaad buu qaybsamaa mar labaad ayuu calamku qaybsamaa waxaa loo qaybiyaa ismi iyo kunyo iyo laqabaa loo qaybiya haddaba ismigu mararka qaarkood wuxuu ka soo horjeedaa ficil iyo xarafuu ka soo horjeeda laakiin halkan markaynu joogna yuu ka soo horjeedaa kunyo iyo laqab buu ka so horjeeda kunya iyo laqab buu ka so horjeeda ismi maxaa la idhahdaa marka ismi waxaa la idhahdaa kolkaynu halkan joogno maa laysa bikunyatin walaa laqabin waa waxa aan kunyo ahayn laqabna aan ahayn daabit ka fiican waxaa la idhaahdaa maa wadacahu labawaani ibtidaa'an labada waalid ilmahooga waxa ay u bixiyaan marka ugu horraysaa la dhahdaa ismi daabitkaasa ugu fiican saasay culamada qaarkood ay ku tacriifiyaan maa wadacahu abawaani labada waalid waa waxa ay u dejiyaan ibtidaaan ay fi ibtida marka uu soo dhasho w magaca ay u bixiyaanba ismi la dhahda wuxuu doonaa aade kaasaa la dhahda saxiix walala marka ilmahaagii haddaad u bixiso markuu soo dhasho abibakr de abibakr haddaynu eega saa u socono waa kunya sooma abbaa lagu bilaabay laakiin markuu soo dhasho abubakr baad u bixisay de kunyo noqon ismi uu noqonaya marka maa wadacahu labawaani ibtidaan bilowga ugu horaysa labada waalid ilmahooga magaca ay u degiyaan ay u bixiyaan ayaa ismi la ydhaahdaa daabitkaasa ugu fiican ka haysta ka soco kunyo maxaa la dhahdaa ismiga adaba sheekhaa kuu tusaaliye wuxuu ku tusaaleeyey zaydun iyo usama zaydun waa calamu shaksi usamana waa calamu jinsi mayna basidayn oo dee libaax o dhan buu ku dhacaya zaydna waa calam shaksi cid ku dhacaya waaba intaa de macnahoguma fogo kunyo maxaa la dhahdaa marka kunyo waxaa la ydhahda isagaa kuu sheege maa sudira biabin wa ummin lafdiga ab la ydhaahdo haddii shaygan lagu bilaabo waa kunya la dhahda kunya la dhahda soomaalidu ma taqaanay badana iminkaa waxoogaa la yar faahfahmaya wa ummin lafdiga ugu horeeya haddee lagu bilaabo um maxaa la odhanaya waa waa kunya la odhanaya marka macnuhu waa maxay hadalkan aad ku hadlaysin ama magacan haddii lagu bilaabay ab waa kunyo hadda um lagu bilaabayna waa kumyo saasay culimadi mutaqadimiinta hore ay odhan jireen culimada mutaakhiriintu way badiyeenba waxay idhahdeen ama ab ha lagu bilaabo ama um ha lagu bilaabo ama ibni ha lagu bilaabo ama binta ha lagu bilaabo ama cam lagu bilaabo ama cama lagu bilaabo ama khaal lagu bilaabo abtiya ama khaalo oo ah habaryara lagu bilaabo ama jado awowa ama jado waxaaso dhan waay ha waa kunyo way sii farabadiyeenba soo maaragti waxaaso dhan waxay idhahdeen waa kunyo bay idhahdeen aduu intu sheekhu kuu qoraba ku kaaftoono lafdigan haddii ab lagu bilaabo ama um lagu bilaabo maxaad xukumaysaa inuu yahay kunyo kunya la sheekh abibakr sida abibakr oo kale ka abibakrin oo kale wa calamu shaksiga muna calamu shaksiyan waana cabdillahi bni cuثmaan abi quxaafa abubakr sidiq wa umi kalhum waa inantii rasuulka sala allahu alayhi wasalam magaceegii abilxarina muxuu uga jeedaa waa ismu jinsigii weeyaan ismu ama calamu jinsigii weeyaan oo abilxari waxaa la yidhahdaa waa libaaxa libaaxa wey umu ciryad waxaa la yidhahdaa iyadana waa caqrabka iskalo waa baanka dabaqalooca la ydhahdo markaa ama hala ahaado calamu shaksi ha ahaado ama calamu jinsi ha ahaadee haddee ab lagu bilaabo ama um lagu bilaabo kunyaa la yidhaahdaa masla garanaysa ka soco laqabkii baa ku yimid laqabow maxaa tahay laqabka waxaa la yidhaahdaa haddii shaygani uu ku tusiyo shaygani hadii uu ku tusiyo cidan lagu magacaabay sarayntiisa waxaa la odhanayaa waxaa la odhanayaa waa waa laqab baa la odhanaya hadda uu kutusiyo bidacati ow bidicatihi shaygan loo bixiyey cidan lagu magacaabay hoose inuu hooseeyana maxaa la odhanayaa waa laqabun famaa bimadxin ow bidamin mushcirun falaqabun walismu maa laa yushciro so camridigisaa mu odhan jirin waaba intii ta hore inuusa qaadana wax lagu daalo male markaa saddexdoodaba saa u kala dabdi ismi maxaa la yidhaahdaa maa wadacahu labawaani fi libtidaai labada waalid ilmaha magaca ugu horeeya ay u bixiyaan ayaa ismi la yidhaahdaa kunya maxaa la ydhahdaa maa sudira biabin wa ummin ama calamu shaksi ahada ama calamu jinsi ahada laqab maxaa la ydhahdaa maa ashcara birifcati musamaahu aw bidicati musamaahu kaasaa la dhahdaa waa sida zayn alcaabidiin zayn alcaabidiin kuwa cibaadaysta quruxdoodii waa laqab fiican yaa iska lahaa waxa iska le caliy bnu xusein ibnu cali ibnu abi aalib baa iska le kolkaa muxuu ina tusinayaa zayn lcaabidiin de wuxuu ina tusinaya ammaan bu ina tusinaya ama hayna tusiyo liidnaasho baa waa baasha erejoogjoogta la dhado erejoogjoogta soo garan de waa liidasha weeyaan sheegan ciddan lagu magacaabay inay liidnayd ayay ku tusinayaan ama sida anfunaaqa oo kale anfunaaqa sida anfunaaqa oo kale sanhalaadle anfunaaqa anfunaaqa waxay ugu bixiyeen bay idhaahdeen aabbihii baa hal gawracay dumar fara buu lahaayo hilibkii dumarkiibaa loo dumarkiibu u qaybiyey kadibna ninkan waxaa la odhan jiray laqabkan waxa iskala hortay jacfar bin qureyc la idhahdo bin qurayc aabihii ayaa hal gawracay kadibna hilibkii ayaa uu qaybiyey dumarkiisii dumar fara badan buu lahaa kadibna hooyadii baa dirtay de xaggii aabihii bay u dirtay waxay ku tihi hilib noogu doon mabuu soo hadhin ba hilibkii waa la dhameeyey madaxii oo keliya soo hadhay madaxii hashu ay lahayd oo keliya ayaa sheekh soo hadhay kadibna aabihii wuxuu ku yidhi shanuka bihi de intaasaa soo hadhee wa kaasi guri intaa qaado kadibna waxay dhaheen fa adhala yadahu fii anfi naaqa gacantiisii buu geliyey hasha he sankeegii buu geliyey wajacala yajuru wuxuuna gudagalay he inuu jiido faluqiba bihi saasaa loogu bixiyey marka isagoo jiidanaya markii la arkay ayaa la yidhi he anfu naaqati baaba layidhi mad sanhalaadaan kadibna dad farade waa laga tafiirmayo ciddii ka tafiirantay hawshaasi laqabkaasi way nici jireenoo way ka cadhoon jireen marka lagu yidhaahdo kadibna nin shaacira xutay aan filaya inuu ahay ayaa ammaano wuxuu yidhi qwm hm اlأnf wاladnaabu غayruhm wman yusaawi banfi naaqati dhanaba amaanbay u noqotay markii dambe wuxuu yidhi iyagu waa qoom buu yidhi ya qawmun hum lanfu iyagu waa qoom a buu yidhi afkii iyo xaggii hore waladnaabu hayruhumu kayrkoodna waa xagga dambe buu yidhi ya iyagu waa xagga hore waman yusawi bianfi naaqati danaba dee sanka aggeeda xagga hore iyo xagga dambena midkee sharaf badan bu i de agga horeba ka sharaf badan soo ma madaxii bay noqoto markii dambe ammaan ayay u noqoto raggii nici jiray marka marka anfunaaquna wuxuu noqonaya maxay dee waa la qab o wuxuuna tusinaya isaguna liidnaashahaasi ayuuna tusinaya halkaana maxaynu ku baranay mar labaad in la qaybiyo loo qaybiyo ismi iyo la qabiyo kunyo mid kasta daabidkiisa wada haysata masalada kale waa maxay waidajtamacaal ismi walaqab halkan muxuu ka warramaya wuxuu ka warramayaa ismi iyo laqab ayuu qofkii wada leeyahay way kulmeen maxaa la samaynaya marka sidee loola dhamaya sidee loola dhaqmaya wuxuu ina wajaba taakhiiru laqabi in laqabka xagga dambe la mariyo ayaa waajib noqonaysa buu yidhi sababtu waa maxay kutubtu idin qorayan sababtu waa maxay laqabka badanaa waxaa laga soo qaataa insaan waxaana sida bato oo kali iyo anfunaaqi iyo kuwa haddee laqabka lasoo horu mariyo qofka saamica ah ee maqlayaa waxa uu ismoodsiinayaa inuu magaciisii dhabta yahayba haddaynu nidhaahno jaa anfunaaqati zaydun haddaynu nidhaahno magaciisa dhabtiba inuu anfunaaqe yaa la moodaya soomaade saasaa la moodaya waa mid labaade kolkaa maxaa lagaga badbaadaya tuhumka caynkaasiya waxaa lagaga badbaadaya in isaga la dambaysiiye marka magaciisi maaha marka magicii maadaama u horeeyo dee ka dambe magaciisi maay noqonaysaa soo ma fahmi waxaa kale meesha imanaysa laqabku wuxuu shabahaa nactiguu shabahaa oo xaguu ka shabahaa tusinta uu ina tusinayo amaan ama cay uu ina tusinayuu ka shabahaa nactigana lagama horaysiiyo mancuudka sidaasi oo kale waxa nactiga shabahayna isagu lamid yahay o dee laga soo horraysiin maayo laga soo horraysiin maayo ma isla fahnay marka ismigii iyo laqabkii haddii ay kulmaan ismiga ayaa soo horaynaya laqabkiina wuu dambaynayaa tusaale nin baa zayd la ydhahdaa zaynulcaabidiinna waa laqabkiisa kaan ku bilaaba hadalka magaca ku bilow laqabkana dambaysi jaaa zaydun zaynulcaabidiina dhaaya mayna basidahay jaaa zaydun zaynulcaabidiina dha waaya markaynu saa leenahay ismiga iyo laqabku marka ay kulmaan aynu leenahay axwaal ah, baa ka soo baxaysa marka afar baa ka soo baxaya afartu waa maxay inay murakaban yihiin labadooduba inay murakab yihiin labadooduba inay murakab yihiin maya alawalu murakaban wathani mufradan ka hore ayaa murakaba oo ismiga ah ka labaadna oo laqabkii waa waa mufrad cagsi wthani murakaban wlwalu mufradan maxaa murakaba ya ismigii waa mufrad weeya laqabkiina muxuu noqday murakab buu noqday maana saddex yahay ka afraad labadooduba inay mufriday noqdaan labadooduba inay mufriday noqdaan mayna afarayn afartaasa ka soo baxaya inay labadooduba murakabay noqdaan iyo inuu maahe ka hore u noqdo murakab oo ismiga ihi ka dambe oo laqabkiina mufrad noqdo sow laba ma haysid maahee sidaa cagsigeed cagsigeedu waa maxay ka hore ayaa ah mufrad oo ismiga laqabkuna waa murakab maahee labaduba inay mufradan yihiin mayna afar ayn afartaa ka soo baxaysa marka afarta xaalo haddaba saynu afarta xaalo hadday murakaban yihiin kow dha iyo hadduu ka hore murakab yahay ka dambana mufrad yahay iyo hadday cagsiga too ka hore uu yahay ka dambana uu murakab yahay saddexdaa goor wajaba itbaacu thani lilwali waxa waajib noqonaysaa ka dambe ee labaad ee ayaade ya ee la qabka hadde soo ma in la raaciyo ka hore ee ismiga siduu u icraaban yahay in loo icraabo laba midun bay noqoni inaad bedel ka digtid bedelu kulli min kullin iyo inaad cadfu bayan ka dhigtid labada midun baa kasoo bixi labada midun baa kasoo bixi hadday mufriday noqdaanna isagaa inoo sheegayba bal tusaalayaashooga horta aynu sheegno hadday murakabin yihiin ka waran jaaa cabdullaahi anfu naaqati labadii mayna murakabn jaaa cabdullaahi anfu naaqati labadii murakab ma labadiiba sheekh waa murakab ismigaa murakaba jaaa cabdullaahi batatu maxaa mufrada laqabkade laqabkaa mufrada cagsi jaaa caliyun zaynulcaabidiina imikana kaa mufrada ismiga maxaana murakaba laqabka saddexdaa xaaladood waa kasba kuu dhige wayakunu laqabu taabican lilismi fii icraabihimna koodha ya gurada lagama keenayo shee halkanay ku qoran tahay shee islaaliya muxuu noqonayaa laqabku wuxuu taabic u ahaanayaa ismiga ka horeeya oo ismiga ka horeeya sida uu icraaban yahay baa loo icraabaya hadduu mansuub yahay iyo hadduu dee yahay muxuu ah intiiba u ka wada raacaya marka intiiba uu ka wada raacaya marka maxaa la samaynaya ama cadfu bayaan buu noqoni ama bedel buu noqon oo maxaad odhan jaaa zaydun zayd baa yimiday zayn lcaabidiina iminka tusaalahaas yaa garanaya tusaale halkaa inoo yaala mahay ismigiibaa mufrada laqabkiina waa murakab labunbu ka tegayba marka de laba keliyuu ka tegay labaduu ka tegay waa maxay iyagiioo labadoodiba murakaba jaaa cabdullaahi anfunaaqati maxaa kaluu ka tegay laqabkoo mufrada iyo ismi waa murakaba jaaa cabdullaahi batatu mana basiidaan culimo waa basiid saddexdaa goorba maxaa la samaynaya laqabku wuxuu taabic u ahaanaya ismiga oo iminka eeg jaaa zaydun zayd baa yimiday zayn lcaabidiina ah maxaan ka dhigay cadfu bayaan dee zayn cadfu bayan maad ka dhigaysa zayn muaafo caabidiinina muaafilay mayna iska basidayn bedelba ka dhig jaaa zaydun zayd baa yimiday zayn lcaabidiina yimiday munacaadu ra markaana waad arag taana waad aragtaa isagiyo labadoodiiba ay ay murakab yihiin jaaa cabdullaahi soo saxiix maaha ya anfu naaqati mayna saxayn waa isagiyo kolkaana murakaba icraabki isma bedelaya dee haye isagii oo ka hore u mufrad yahay jaa caliyun waxaan ujeedaa jaa ka hore isagoo murakaba jaa cabdullaahi batatu adigu aanan hadalka kugu farabadine afartaa xaaladoodee ka soo baxaya saddex wuxuu taabic u ahaanayaa laqabku ismiga xaguuna taabic u ahaanaya ama bedel baad icraabi ama cadfubayaan baad icraabaysaa amayna basidayn hal xaalaay noo laaban halka xaala waa maxay markay mufraday noqdaan maaha waa lasku idaafaynaya marka ismiga mudaafa laqabkuna waa mudaaf iley sidaasi ayay marayaan jumhuur albasriyiin saasi ayay marayaan inkastoo kuufiyiintu ay iyagu diidan yihiin oo ay leeyihiin mayana itbaacbaa banaan ay leeyihiin itbaacbaa banaan ay leeyihiin iyagu oo kuufiyiintu waxay leeyihiin waa la isku idaafeynaya waxaa la odhanaya jaaa saciidu kurzin ra'aytu saciida kurzin marartu bisaciidi kurzin kuufiyiintu waay itbaac aynu samayno itbaac aynu samayno oo maxay nahano jaaa saciidun kurzun ra'aytu saciidan kurzan marartu bisaciidin kurzin sidaaynu nidhaahna ayay leeyihiin iyaguna waayo qowlkaa dambe kuufiyiintu inuu saxiix yahay baanad moodaa halkaana maxaynu kaga baxnay ismigii iyo laqabkii hadii ay kulmaan qaabka loola dhaqmayo mar kasta ismiga ayaa soo horeynaya laqabkuna wuu dambaynaya axwaasha ka soo baxaysana waa afar saddex goor laqabku taabicbu u ahaanaya ismiga hal xaalana ismigu mudaafuu noqonaya laqabkuna mudaaf ileyhi buu noqonaya markay mufradayn isleeyihiin ka soco waaad waran waxaad ka warantaa ninkani kunyuu leeyahay oo waxaynu naanaysta unaqaane ama ism iyo ismi maxaa la samaynaya marka maxaa la samaynaya tartiib ma jirto tartiib male taa doontaad soo horraysiinaysa nin baa abu la dhaa magaciisuna waa zayd kaa doontid ku dhawaaq taa doontid ku dhawaaq nin baa wuxuu leeyahay kunyo laqabna wuu leeyahay taa doontid ku dhawaaq iyagu tartiib male keliya maxaa tartiib leh ismiga iyo laqab masle faanay hadda wuxuu leeyahay kunyo ismi iyo kunyuu leeyahay ama kunyo iyo laqab uu leeyahay taa doontida aad ku horaynay tusaale waxa kulma kunyada iyo ismigii kunyadaba horeysiy haddae doontid jaaa abu cabdilaahi zaydun iska dhe jaa abu cabdilaahi jaaa abu cabdilaahi zaydun iska dhe maxaan horeysiiyey kunyadii baan horeysiiyey de mana saxayn aqsama bilaahi abu xafsin cumaru waa beydka meelaad ku araragtaan aqsama bilaahi abu xafsin cumaru waa cumar kunyadiisii maxaana horeeya abu xafsin de kunyadii baa horeysa magaciina u dambeeya magaciina u dambeeya haddaad doontid waxaad horaysiisaa magaca jaaa zaydun abu cabdillahi iska dhe jaaa abu cabdillahi iska mana basiidaan culimo haddii ay kulmaan ka warran waa sida qowlkii xasan ibnu thaabit u lahaa wama htaza carshu llahi min ajli halikin samicna bihi ila lisacdin abi camrin sacdin waa magaciisi uu soo horreysiyey abi camarna waa kunyadiisi ugu dambeysiyey hadday kunyadii laqabkii kulmaan taa doontaad horraysiinaysa jaa abu cabdilaahi jaaa abu cabdillaahi zaynulcaabidiina saasaad odhan karta haddaad doontidna kunyada horraysii jaaa zaynulcaabidiina abu cabdillahi iyagu markaa tartiib male keliya waxaa tartiib la ismigeeyo laqabku marka ay kulmaan ka soco taqsiimka u dambeeya calamkiibuu qaybiyo wuxuu u qaybiy taqsiimkii saddexaad baan filaya soo mar wuxuu u qaybiyey calamu shaksi iyo jinsi marna wuxuu u qaybiyey ismi iyo laqab iyo kunyo waa kii saddexaad waxaa loo qaybinayaa mufrad iyo murakab mufrad iyo murakab mufrad iyo murakab mufrad imise isticmaal buu maraabaan idin odhan jiray soo shan may ahaan jirin baabulkelime mufrad maxaa la dhahdaa baabulkelime maxaa la dhahdaa ah. ma nuia bihi mara waaxida maa yultafadu bihi mara waaxida baabulkelime marka la joogo mufrad waa maa yultafad bihi mara waaxida waxa mar keliya lagu dhawaaqa ayaa mufrad leedhaa iska ilaaliya daabidka meel kasta ku xishid daabidkiisa baabulcraab marka la jooga kaasa aada fududay maa laysa musanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaa alhamsa waa kii saddexaad kani baabkan baabulcarab marka la joogo mufrad maxaa la dhahda maa laysa murakaban baa la dhahda waa waxaan murakab ahayn shan buu maraylayna baabulmubtada walkhabarna maxaa la ihahdaa maa laysa jumlatan walaa shabiihan biljumla baabula alati linafyi ljinsi iyo baabulmunaadana maxaa la ihahdaa maa laysa mudaafan walaa shabiiha bimudaaf mufradku intaasuma waa shantaaba dee shantaa meel iskaga xif sheekh mar kasta way ku daba soconaan hadii kale maxay ahayd unba lagu odhanoo mar kasta madaxaas fahorerin waa yahay markaa mufrad iyo murakab mufradki waa maxay waa maa laysa murakaban mufradka isagonu garanay wade waa sida zayd iyo hinda zayd iyo hinda dee labadoodaasi waa maxay waa mufrade labadu waa mufrad midna waa mufrad mudakara midna waa mufrado muanatha murakabku hadday noo qaybinaya marka murakabki iyuuna qaybinaya murakabki waa saddex bu uqaybsamaa bu inagu yiri murakabun idaafiyu murakab la dhado murakab idaafi la dhado murakabka idaafi la dhahda tacriifkiisu waa maxay waa kulu ismayni laba ismi oo nuzila la dejiyey taanihimaa ka labaad manzilata tanwiini mimaa qabla meeshii tanwiinta ayaa loo dejiyey ka waxa ka horeeya waa kulu smayni kulu ismayni nuzila taanihimaa manzilata tanwiini mimaa qablahu daabidkiisu waa inta daabidkiisu waa inta waa murakabkii idaafiga sida cabdilaahi iyo cabdiraxmaan kunyooyinka oo dhan jamiic kuna waa murakab idaafiya ama ibnu cumar ha noqdo ama ibnu caba waxaaso dhan waa maxay mina wada mudaafayn jamiiculkunano he waxa weeyi waxaa la odhanaya waa murakab idaafi ayaa la odhanaya isagaana ugu badan aclaamta murakabka ah isticmaal ahaan isaga ayaa ugu fara badan bay dhahdaan culimadu murakabka labaad waxa la wa murakabun masjiyu waa murakab masjiya murakabka masjiga daabitkiisa horana soo maran ya xasuusan kulu smayni jucila sman waaxida baabkii maalansarika kuso baranay kulu smayni jucila isman waaxidan waa laba ismi oo laskaga dhigay hal ismi keliya kaasa isagana la dhahda ka soco waxay noo yimid murakabka murakabka isnaadiga murakabka isnaadiga noo yimid murakabka isnaadigana daabitkiisu waxa weeyi kulu ma kana jumlatan fi lali kulu ma kana jumlatan fi lali waa wax kasta oo jumle ama ka hore ama mubtadiye khabar ahaado ama jumle ficliyahaaba oo ficliya faacila ama ficliya naaiba faacila waa wax kasta maa kaana jumlatan fi lasli waa waxa ahaaday jumlo asalka hore asalkii hore jumlu ahaa kadibna cid baa loo bixiyey kadibna cid baa loo bixiyey saddexdaa ayuu u qaybsamaa buu inagu yidhi murakabku mufradka haddaba icraabtiisa halkaa inoo dhiga waynu garanay caamilka ka hor ayuun baynu eeganaa ma marfuuc buu u baahan yahay ha dee rafci ma mansuub buu u baahan yahay ha dee nasbi ma majruur buu u baahan yahay ha jar murakab idaafiya haddaba xukunkiisu waa maxay murakabka idaafiga sidaynu icraabnaa xukunkiisu waa sidee eh, dhegta raari an yucrab aljuzu lwalu minhu bixasabi alcawaamili wa yujarbu thani bilidaafati daa'ima han kuu fudaydiyo waa maxay waxaa la icraabayaa juska hore murakabka idaafiga ah caamilku wuxuu u baahan yahay baana looga dhigayaa juska labaadna weligiiba mudaaf ilayni baa lagu jerayaa murakabka idaafiga xukunkiisa sheeg hadda la odhaa imika waad ka jawaabi karta ma xukm murakab alidaafi hadda la odhaa maxaad odhanaysaa anahu yucrab aljuزء اlأwl minhu bxasab اlcawaamili wayujaru athani biidaafati daa'ima mayna intaasun hayn juska hore bixasab cawaamil icraab tusaale caamilkani wuxuu u bahan yahay faacil maxaad odhanaysaa jaa cabdullaahi dhe wuxuu u baahan yahay mafcuul ra'aytu cabdallaahi dhe wuxuu u baahan yahay majruur marartu bicabdillaahi dhe marka caamilka ka horeeya loo eegaya juska hore juska dambana dee mudaafkan horaa jiray sheekh armer basidayn markaa murakabka idaafiga laga xukunkiisa halkaa inoo dhig maxaa ku yimid maxaa ku xiga murakabka masjigaa ku xiga sheekh soo ma masjiga waynu soo baranay isaga xukunkiisa caawa ma sheegaya mar soo sheegnay de lagu soo celcelin maayo murakabka masjigaa waan tafsiilinayna de bamalasrifinu kusoo marnay murakabka masjiga waynu tafsiilinayna maweyhii u dambaysay mise umay dambayn kelmada weyhi la ydhaahdaa ma u dambaysay mise umay dambayn kelmadda weyhi la ydhaahdaa haddii ayna u dambaynin waa maalaa yansarif waa maalaa yansarif sida ka iyo ya xadramawte iyo mayna saxayn maxaa la samaynaya kuwaasi de waa maalaa yansarif waa maalaa yansarif sida maalaa yansarifka loo dhaqmaysa jaaa baclaba ya ya aye ra'aytu baclabaka marartu bibaclabaka mayna basidayn sida maalayansarif aynu la dhaqmayna sida maalayansarifka ayaynu la dhaqmayna xaalatu rafca damaa lagu rafci xaalatu nasbana fatxa xaalatu jarna fatxa maynan tahayn weyhi baa lagu khatimay weyhi baa lagu khatimay maxaan samaynaynaa bunya cala alkasri fi lashari sida siiba weyhi oo kale siiba weyhi waa imaamkii naaxiga aad garanaysiinta ya cumar bin cusmaan ya bin qumbur abubishri bay kunyadiisuna ahaan jirta laqabkiisuna waa siiba wey waay waa nimanka basriyiinta la dhahda sheekhoogii wey nimanka kuufiyiinta la dhahana ya kisaai marka maxaa la samaynayaa murakabka masjiga labaynu ukala qaadanaa kelmada weyhi inay udambayso iyo kelmada weyhi inay udambaynin kelmada weyhi hadday u dambayso sida ashharka kasra ayaa lagu bineeya kelmada weyhi haddii ayna udambaynina maalaayansarifu noqdaa xukunkiisa aggaa turisna maxaa ku hahay isnaadkii baa ku hahay soo maa murakabka isnaadiga ana alcawaamila laa tu'atiru fiihi shaya cawaamishu maba bedesho isaga bal yuxkaa calaa maa kaana calayhi min alxaalati qabla tasmiya waxaa lagaga xikaayoodaa markii hore magacaan u ahan siduu ahaan jira unbaa lagaga xikaayooda icraabkiisu markaa xarika muqadara waa xikaaya isagu xikaayuu soo gelaya xikaaya culimada qaarkoodna waa mebni bay leeyihin waxay leeyihin culimada qaarkoodna waa xikaayay leeyihin xikaayada way naga soo qaado waa la xikaayoonaya maxaa la samaynaya baraqa naxruhu waxay ahayd baraqa oo ficila iyo naxruhu baraqa naxru dhuuntiisii baa iftiintahayd shaaba qarnaahana waa maxay labadeedii gees baa iroobi wey haye ficil iyo faacilba shaaba qarnaani bay markii hore ahayd idaafa timid oo nuunkii saasaa loo gooyey baraqa naxruhu nin baa loo bixiyey sheekh baraqa naxruhu baraqa naxruhu calamka lama macnayo markaa soo ma waaya jaaa waxaa yimid baraqa naxruhu baa yimid ba baraqa naxruhu ninkii la odhan jiray ila imika magacbuba noqday bal icraab baraqa naxruhu faacilun marfuucun calaamatu rafci damatun muqadaratun cala akhirihi manaca min duhuuriha ishtiqaalu lmaxali bixarakati alxikaaya un baa la odhanaya ra'aytu barqa naxwuhu mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbi fatxatu muqadarat cala kili maraca min duhuri ishtiqaalu maxali bixarakati xikaaya sideedii hore ma laga xikaayoonaya aye marartu bibaraqa naxruhu majruur calaamatu jari kasratu muqadarat cala kili maraca min duhuriha ishtiqaalu maxali bixarakati xikaaya baa la odhanaya marka murkabka isnaadigaana xikaay ahaan baynu isagana u craabnay intabay craabtoodi baad iga haysaa khulaasada calamka marka ugu horeeya labaa loo qaybiya calamun shaksiyun wa calamun jinsiyun calamu shaksigu lahu macnan walahu isticmaalun waynu sheegnay calamu jinsiga lahu macnan walahu isticmaalun waynu sheegnay xagga macnaha wuxuu ka shabahaa nakirada xagga isticmaalkana wuxuu ka shabahaa calamu shasiga ka imo waxaynu qaybinanaa mar labaad baynu qaybinanaa ila smin wa ilaa laqabin wa ilaa kunyati baynu qaybinanaa ismiga daabit baynu siinay laqabkana daabit baynu siinay kunyadana daabit baynu siinay ismi iyo laqab hadday kulmaan afar xaalaa ka soo baxda saddex laqabku taabic buu u ahaanayaa ismiga xaaladna ismigaa mudaaf noqonaya laqabkuna mudaaf ilay buu noqonaya waa markay mufradayn isleeyihiin dee dib ugu celin maya idinkaa soo khulaasaysan doone maxaa ku hadhay kunya iyo laqab kulmay ama kuny ama laqab iyo kunyaa kulmay maxaa la samaynaya wax tartiiba ama kunyi iyo wax kulmayaan ismi wax tartiiba iyagu yeelan maayaan ka imo mar saddexaad baynu uqaybinanaa waxaynu uqaybinaynaa mufrad iyo murakab mufradka baabka waxa la haha maa laysa murakaban murakabkii baa sii qaybsamay murakabun idaafiyun tacriifkiisi waan sheegnay xukunkiisina waynu sheegnay murakabun masjiyun daabitkiisi waynu sheegnay xukunkiisina waynu sheegnay murakabun isnaadiyun daabitkiisi waynu sheegnay xukunkiisi waynu sheegnay wallahu aclam subxanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astairka